rabilcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ama bacdu waxaan sugayna kitaabkii buluuq maraam min adilat alaxkaam min xaafid ibni xajar alcasqalaaniy raximah llahu tacaala waxaana ku dhex jirnay salaada shuruudeeda iyo xaalihii salaada xijaabinaya wacan mubarif ibni cabdillahi ibni shakiir waxaa laga wariyey mubarif ibni cabdillahi ibni shakiir can abiihi uu ka warina aabihiis oo cabdillahi ibni shakiir qaala waxau yihi raaytu rasuul allaahi nabigaan arkay sala allahu alayhi waalihi wasalam yusallii isagoo tukanayo wa fii sadrihi walxaal fii sadrihi laabtiisa dhexdeedana aziizun cod oo usugnaa ka aziizi lmirjani dheriga markuu karaayo codkiisa oo kale ah dheriga markuu badbadaayo oo karkaraayo codka oo bixinaayo oo kale ayaa laabtiisa iyo xabadkiisa ka yeereysa min albukaai min ajli lbukaai ooyin darteed akrajahu lhamsatu shantii waa soo saartay ila maajah maahana wasaxahu ibn xibaan xadiidka ibn xibaanna waa saxeix yeelay sidoo kale xadiidka ibn khuseymahna wuu saxeix yeelay xadiidkana marka baabkan waxa uu soo gelaa waxay tahay ooyinta iyo cod ay leedahay salaada ma ku buraysaa mise kuma buraysa masaladaas iyada culamada marka ay ka hadlaan xanafiyada waxay ku tageen haddii ooyin codka uu ku imaaday ooyin iyo wax lamida inaysan wax dhibaato ah aysan lahayn hadii marka eh, eh, marka waxyaabaha kale in la fiirinayo culamada shaaficiyadana waxay ku tageen ooyinta iyo waxyaabahaas o dhan hadday laba xaraf ka daahiraan laba xaraf hadii ay kasoo ay ka muuqdaan codkeeda waxay noqonaysaa salaadii ma bureysaa haddaysan laba xaraf ka daahirinna salaadii ma bureysi lana maxaa yeele waxa ugu yaroo lagu hadlo waa laba xaraf marka labadii xaraf hadii ay ka daahiraan waa bureysaa haddaysa ka daahirinna ma bureysa tafriiqa noocaas iyagu ay sameeyaan dabdinta laba xaraf la dabdiyaa iyadana dhib badan qof hada ooyinayo ama marka qof eh, tanaxnuxa oo kale <clears throat> qofka dhahay iyo kale in laba laba xaraf laga qoro ama laga dabdiyo waa adag tahay hay marka eh, mar haddii nebiguna ay ka sugnaatay sala allahu alayh ali wasalam salaada dhexdeeda inuu ku ooyey ooyintiisuna ay weliba cod ay lahayd ilaana dherigu markau karkaraayo shanqar la maqlo ayuu leeyahay marka shanqartaas hadii nebiga shanqartaasoo kale ay ka dhex jirtay salaad inaynan ku guraynin ayay daliil tahay bukhaari wuxuu weriye tacliiq ahaan usoo saaray cumar bn khadaab radia allahu canhu markii la dura agulula mudaayey mase ama mar salaadaada ku jiray ayuu wuxuu akrinaayo yii raawi ayaa werinaayo waxaan maqlay yii markaasoo akrinayo inamaa ashkuu basii waxuzni ila allah isagoo marka masaajidka oyinaa laga maqlaayo yidhi eh, masaajidka safka ugu danbeeyaan ku tukanayo yidhi eh, waxaana maqlaayo yidhi nashiijahu cumar yani ooyintiisa iyo hinraagiisa aan maqlaayo anoo masaajidka safka ugu dambeeya joogo ku dukanayo marka haddii ninkii safka ugu dambeeya ku dukanayo oo maqlaayo cumar eh, ooyinta darana weliba nashiija layira codkale qofka hinraaga iyo codka iyo le marka cumarna hadday ka sugnaatay asxaabtiina ay maqleen oo gadaashiisa ay ku daba dukanayeen wax salaadaadi waa burto yirin aysa jirin halkaas marka ad waxaa nabiguna nabiguna uu salaadii ku ooyey sidoo ooyin cod le cumar oo saasoo kale sameeyey marka ooyintii marka waxaa salaada dhib uga keenay wacan caliyin radia allahu canhu qaal cali bin abi aalib waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala waxau yihi kaana lii ani waxaa ii sugnaa min rasuulilahi rasuulka xaggiisa waxaa iiga sugnaa sala allahu alayh ali wasalam madkhalaani laba makaano gelid laba waqti gelid laba waqti ayaan ugeli jiray rasuulka sala allahu alayh ali wasalam leeya madkhalaani waa madkl waa mafcal waa garaf miimi ah masdarka iyo garafkaba waxay ku imaadaan iyagoo marka garaf miimi iyo masdar miimi ah labada waa jiraan marka hadda garaf miimi ah kaana lii min rasuulilah sal l slam nebiga xaggiisa waxau ku lahaa madkhalaani laba waqti gal laba waqti oo nebigu soo geli jiraan ku lahaa fa kuntu waxaan ahaa idaa ataytum haddii aan u imaado wahuwa isagoo yusallii tukanayo tanaxnaxa lii soo dukanayo haddii aan soo galo tanaxnaxa lii oo ii tanaxnaxayo tanaxnax marka <clears throat> qofka inuu yiraahdo oo uu codkiisa furto marka taasoo calaamad iga dhigaya marka oo marka inuu salaad ku jiraan ama dareemayo rawahu nasaa-iy xadiiska nasaa baa weriya ibnu maaja iyo ibnu maaja ibn xajar markaa de xadiidkan bulugulmaraamka waxaw kama uusa xukumin xabaxowl ma uusan saarin laakiinse xadiidkan waxa weyaan eh, wuxuu saxiix ku yahay eh, waa usoo geli jiray nabigaasoo salaad ku jira haddaan arkana sabaxa waa tasbiixsan jiray markuu salaad ku jiro oon raba inaan usoo galo subxaana allah lafdigaas marka xadiidka u saxiix ku yahay xadiidkana marka abubakr ibn cayaash ayaa marka ku eh, ayaa ayaa lafdigan tanaxnaxa iskale jariir ibn cabdillaahi jariir ibn cabdilxamiid adabina oo rijaasha bukhaari kamida ah, weliba ragga abubakr waa kamid yahay laakin jariir waa ka siqaysay waana ka xifdi badan yahay abubakr ibn cayaash jariir sabaxa lafdigaas sabaxa ayaa marka u keenay iyo nacam marka jariir ibn cabdilxamiid sabaxa ayuu xadiidka ku sheegay abubakr ibni cayaashna tanaxnaxa ayuu keenay lafdigan marka tanaxnaxa waa min owhaani abubakr ibni cayaash marka xadiidka wuxuu saxiix ku yahay sabaxa ayuu saxiix ku yahay marka tanaxnaxa saw salaada ma buriyaa mase ma buriyo shaaficiyada ooyinto kale ku daraayaan waxay leeyihin haddii laba xaraf ay ka daahirto salaadii waa bureysa haddaysan ka daahirinna ma bureysa marka dadka arrintan dad badan marka aada ugu tashadudo oo aylaha waxay gaarsiinayaan raggan marka axkaamta ay akrisanayo oo aan aahaarta iyo waxaas aan shuqul ku lahayn waxay samaynayaan imaamku haddii uutan waxay kuleeyihin salaada haday jahriye tahay codka uu ka xirmo jahrigu in salaadii alqiraatu qiraa'ada in jahri laga dhigo sunno waay tanahan waxayna salaada ku bureysa muxuu samaynaya marka haddii codka ka xirmo hoosay kaga akrisanaa qur-aanka qur-aankii salaadii cishaha ama salaadiis hoos kaga akrinaa intay salaadii ka buri lahayd uu yia salaada buriyada laakin sade iyagu waa dhinac qaadeen xataa madhabkii leana madhabka waxu le haday laga xarqidaaya tanahan oo dhan waa wada salaada buriya qaacida mudarid ah ma aha wa haday laba xarqidaaya yaa adin ku ogeysiy marka inaan laba xarab markaas waay kula waa hamze iyo xa hamze iyo ma noqon karta hamze hamze iyo ish waay ish qofki markaas ku dhawaaqin hamze walaa xa ku dhawaaqin hadda adu ma qori kartaa ma qori karti qofka ku adagtay inuu qoro marka saa darteed tashadudkaasoo kale lama rabo waxaad arkay imaamka hadii u tanaxnuxo xoogaa intuu taxdo tanaxnuxo yar uu sameeyo salaadii waa ka baxaya imaamka salaadiis waa burtay kuwaas fiqhina ma baranin marka madhabkiiba de laba caraf oo muujina hadaysa adiga labadii caraf hadaadan hubin meesha salaadii maba burinba xataa cala almadhab salaadii maaysa burin wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal cabdulahi bni cumar waxaa laga weriyey radia allahu canhuma qaala waxau qultu libilaalin bilaal baa waxaan ku yidhi kayfa sideebaad raayta ra-ayta nabiya nabiga aad aragtay sala allahu alayh ali wasalama yaruddu isaga oo radinaayo calayhim iyaga marka ka radinaayo xiina markii yusallimuuna calayhi ay salaamayaan nabiga wahuwa isaga oo yusallii tukanaya rasul bilaal baa waxaa weye jeeriseed aragtay nebiga uga radinaayo marka ay isagoo salaad ku jira ay salaamaan qaala waxa uu yihi bilaal yaqulu wuxuu ohanaya haakada sidan yaqulu wuxuu dhahayy haakada sidan buu dhahayy yani yaqul hunaa yafcalu yafcalu wuxuu sameynaya haakada sidan buu sameynaya wabasada kafahu bilaal gacantiisa fidiye wabasada kafahu gacantiisa inuu fidiye calacashiisa inkaa fidiye kaana salaad salaanta u radi jiray akrajahu abu daawuud baa xadiidka soo saaray watirmidiyu wasaxaaxahu ayb xadiidkan marka xadiid saxaaxa weyaan isagana tirmidi wuxuu yihi xadiidun xasanu saxaax cilalulkabiirka tirmidina xadiidkan wuxuu ku yiri xadiidun saxiixun ahi lafdiga tirmidiisa wuxuu ahaa kaana yushiiru biyadihi nabiga gacantiisa ishaari jiray marka salaanta salaada dhexdeeda uu salaanta ku radinayo ayb abu daauudna waa riwaayadan hadda abu daauud lafdiga abu daauud oo ibn xajar soo saaray yaquulu haakada sidaanu dhihi jiray wabasada kasoo marka jacfar ibnu cawn oo ruwaada kamid ah gacantiisa fidiyey si u dadki utuso baratika ahaan ugu tuso marka muxuu sameeyey waa basda jacfar ibnu cawn ka faweysidiyey wajacala badnahu calaa casha baatinkeeda hoosana hoos ayuu ujeediyey marka uu firinayo oo sidaas u yeelay saana utukanaya sidaana gacantii marka baatinkeedii hoosay aadeysaa daahirkeedana kor u aada saana nabiga gacanta utaagay marka diinta xasaameysaa marka wax kasta inuu soo guuriyo oo xataa ruwaada xadiidka ay si la arki kara ay dadka itusi jireen asxaabtaa laga soo naqliya taabiciintii taabici taabicin saasaa wax loo soo naqli jiray marka diinka maahan diin oo nin walbaa meeshuu doono intuu kasoo galo oo wax alla waxuu raba ku darsan kara ama u wax alla waxuu doono u kaxadi kara ma taala yani qaabka xataa nebiga uu u radiyey markau dukanaaga lasoo guuriyey xadiiskan marka xadiis saxaaxa weyaan maxaa marka xadiiskan laga qaadana waxyaabaha laga qaadanaya waxaa kamida ah ko qof salaad ku jira in la salaami karo assalaamu calaykum la dhihi karo qof salaad ku jira in salaami karo leana su-aasha bilaal la weydiiyey maxay ahayd kayfa ra'ayta nabiya sala allahu alayh ali wasalama yaruddu calayhim xiina yusallimuuna calayhi wahuwa yusallim waawgan waawlxaal waay walxaal huwa isaga oo yusallim nebiga oo salaad ku jira xaaladda uu dukanayo markay salaamaan sa u radi jira markaas wasaan u radi jira marka waxaa laga qaadanaya hadday qalad tahay ama ay arrintaan aysan banaanayn rasuulka xog ilaahay salaaminida ayb xadiidkan iyo see loo jamcina xadiidka ibni mascuud iyo xadiidka jaabir jaabir xadiidkiisa nabiga kusoo dheelmaday kusoo salaad ku jiro arkay waa salaame igama radinin yii salaad ibni mascuudna sidoo kale wuxuu yii waa salaame igama usa radinin markaasuu yiri marka ina fi salaati la shuglan salaada waxaa ku jira shuql yani salaada mid iyada dadka shuqlinaysa see loo jamcina marka labada xadis midna ibn mascuud iyo jaabir waxay leeyihiin nabiga nagama radinin salaantii kana ibn cumar xadiiskii qisadan bilaagan inuu radi jiray culamada marka waxay u jamciyeen jaabir ibn mascuud markay leeyihin nabiga nagama radinin ay bilafdi ujeedaan wacalaykum asalaam nama usa dhehina kawa midaan bilaan uu sheegayna waa radin ishaare ah waa radin ishaare ah xadiiska sidaasaa loo jamcina haddii qayb la qaato qaybta kale laga tago waa hadalkii nebiga ood qaybna tuuraysa qaybna qaadanaysa lama ogola sida loo jamcina marka sidaas axaadiista odhanaysa nebiga ma radinin salaamta waxaa lagu xambaarayaa dhawaaq ahaan umuusa radinin kuwa waa radiye dhahayn ishaarow ku radiyey marka hadiiska kan marka waxaa laga qaatay in salaada aysan ku buraynin hadduu qofku salaamo oo gacanta sidaas tiraadi ma ku buraysa salaada mubilaatu salaad kamid maaha laakin haddaan dhahdo wacalaykum asalaam waa guri salaada waa hadasha marka salaada shuqul ku lahayn ad ku hadashay laakin hadaad ishaaro isticmaasho salaadii ma bureyso qofkii salaad marka ku jiro in la salaami karana waa laga qaadanayo la sekiyo hadday dhacdo yani qof saas oo kale qof salaad ku jiro usoo galay asalaamu calaykum yiri marka in la yira mawaalantaadi nin tukana maxaad usalaamay in la dhaho maahaas waa jaahilnimo mar hadda rasuulka sameeyey sida nebigu yaala la yeelay weliba umamka qaarkooda dadka qaar oo muslimiinta aada ugu dadaalaa jira sunnadan oo meelo ba meelo aada looga noolayaa oo aada arkaysa masaajidkaad ku tukana assalaamu calaykum qofka soo bishaaradaas looga radiyo waxyaabaha ay kamid tahay annaga aan wax dabaqa iyo aadan arkeynin banaan waxaasoo dhan hade waxay ka tahay diinkii dhamaaya marka iska haddaan iyada wixii la maqlay aan lagu dhaqmin waxawaaye waa waa wareer oo dadka inta la barin marka la bara kadibna masaajida sunada siiba dadka waxay ku bara karaan masaajid masaajidyada sunada in laga oogo oo lagu dadaalo in laga hirgeliyo waxaa dadka kuwa kalena waa baranayo marka way ugudbaysaa laakiin haddaan la hirgelinin waa dhibaato marka taasaa laga qaadana riwaayo kale iyada waxay leedahay weliba nabiga sala allahu alayh ali wasalama riwaaya waxay leedahay far inuu ku radiyey farka oo gacanta meeshu far inuu marka qaar taag iyadana riwaayad noocaas waa jiraan marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya oo kale ishaaradu cinda daruura inay banaan tahay in ishaaro salaada lagu rajiyo laakiin deleada salaada lagu jiraa ota culamada qaar gulbindiri waxay haleeshiiyeen khudbada jimcada iyadoo aysan banaaneyn qofku intu markau soo gala masaakin asalaamu calaykum yihahda ma ah iyadoo khudbadu ay socoto khudbadii jimcada socoto qof hadduu albaabka kasoo gala asalaamu calaykum inuu dhaho maaha haddayse dhacdo inuu qof yiraha asalaamu calaykum see looga radina bacd fuqahaa oo salafka kamid a waxay leeyihiin sidaan hadda salaad oo kale aan looga radina maadaama khudbada in lagu akriyo in lagu hadla ay mamnuuc tahay salaadaba ay sida ay mamnuuc tahay in lagu dhex hadlo marka ishaaro ubaa marka iyadana qof asalaamu alaiku hadii ishaarad uga radina hadhow marka salaantiina waa laga radiye waajibki waa dhacay mana aadan dambaabin ayb marka aaaartaas marka waa sidaas waxaa kaloo iyadana marka aadaabu salaam a nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa reebay salaanta oo ishaarada dhis ah oo asalaamu calaykum si aysan la soconi haddaysan daruura jirin qofka muslimka markaas ka hor timaado asalaamu calaykum waraxmatullahi inaad tiraahda ee sidaan salaami maaha saan salaami maaha mis sidaan salaami maaha axaadiista marka qaarkood rasuulka sala allahu alayh ali wasalam wuxuu leeyahay salaanta yahuudda oo kale waxaa laga warinaa inuu leeyahay yahuudda salaantooda wuxuu yii waxay tahay bilakufi yani waxay isku salaamaan calaa cashar iyo faraha ayay isku salaamaan yahuudda iyo nasaarada saas isku salaamaan saan keligeed iyo midalka qaarkood saas udhahaya iyagana saas waa midaas marka mid yahuud laga keenay oo sariix ah weliba mid yahuud laga keeno sariixa marka ma banaana culamada imaamu nawowi waxay leeyihin haduu qofka kaa dheer yahay oo codkaada uusan maqlaynin inaad labada isugu darta markaas si u ku arka inaad salaamaystaas waa banaanta hadaa tira assalaamu calaykum waraxmatullah dhib ma laha leana suuradii yuhuud waa ka baxdeed waana ku dhawaaqday gacantiina waa taagay laakin ayaga saas gacanta keliya inay taagaan waxyaabahan waxaa kamid ta waxyaabaha layska reebay mukhaalafat lyahuud wnasaara waa maqsad min maqaasid shariica salaamtana islaamku waa ku khilaafay ummadaha kale o dhan waa ku khilaafay lidalika culamada kutub iyo kutubu dacawaad iyo baab gaara laga dhigaa abwaabu salaam aadaabteedana waa badan tahay lama soo koobi karo waxaana u asala qawluhu tacala waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha ruduuha qofkii marka in assalaamu calaykum laysku salaamo taasaa salaamta islaamka oo midda waaraysana ah oo xataa jannada laysugu salaamayo waxyaabahan kale salaam ma aha gaalka inaan lagu bilaabin salaamta qofka yar qofka weyn inuu salaamo dadka yar dadka badan inay salaamaan qofka socda qofka taagan inuu salaamo qofka gaadiidka saaran kan lugeyna inuu talaamo waa badan tahay adaabti marka talaanta oo hadiga nabiga caleyhi salaatu wasalaam aadu marka uga hadlay talaantas yada marka masaishaan marka talaanta in layska ogaano xadiidku marka in ishaarada waxaa la baneeyey cinda daruura sidaad waktigan oo kale wacan abi qataadata radia allahu canhu qaal waxa uu yihi kaana rasuul lahi sala llahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yusalii mid tukanayo walxaal huwa isagoo xaamilun xambaarsan umaamata binta zaynab umaamata binta zaynab gabadhii ayay awowga u ahayo umaamata umaamo binta zaynab ahayd zaynabtii nebiga u dhalay gabadhiisa gabadheeda ahayd abulcaasaa dhalay umaamata binta abilcaasa la dhihi umaamata binta abilcaas zaynab aana dhashay zaynab gabadhii rasuulka sala allahu alayh ali wasalam isagoo noolna ka hor martay oo dhimatay faidaa sajada haddii u nabiga sujuudo wadacahaa waa dhigaayo dhulkau dhigayo waidaa qaama hadduu istaagaayana xamalahaa waa xambaarsanayo mutafaqun calayhi buhaari muslim baa xadiiskan soo saaray xadiidkan marka isagoo musanifka waxuu meeshaan u keenay waxa ay tahay ficilka noocan oo kale ee nebiga ka dhacay waa salaada dhexdeeda ayuu afcaal nebiga ku samaynayo afcaashaan inaysan salaada gurinayna laga qaadana waa dhigaaye soo qaadanayo waa dhigaaye wuu soo qaadanayo taas inaysa salaada ku burayn xadiikan axkaamtiisu aaday u badan tahay axkaamta laga qaadanayo si fiican ufayaseey awalan xadiidkan isagaa culamada waxay isagu khilaafeen khilaafkiisana waxaa keenayo ficiladan tirada badan salaada laku burayn mase laku burayn marka meeshau ka imaanaa meesha saa darteed xadiidkan maalikiyada dhowr waxay isku dayeen xadiidkan dalaaladiisa in ay marka eh, ay siyaabo kale utawjiihiyaan laakiin siyaabahaasoo dhan siyaabo daciif ah waxyaabaha marka ugu horeyso dhowr waxyaabood ayay sheegeen waxaa kamid a ah waxyaabaha ay sheegeen xadiidku waa mansuuk qaala yii oo waxaa kamid a ah imaam imaam maligi ayaa laga soo guuriyey abubakr ismaaciili aa lasoo guurinayo mustakhrajka bukhaari riwaayadii maalig uu keena oo isla xadiidkan ah aakhirka dambe wuxuu leeyahay maalig baa wuxuu yii axaadiistu waa naasik iyo mansuuk kanna waa mansuuk oo marka laguna camal falayo xadiidkan axaadiista waxay ukala baxdaan naasiki mansuuk wlcamalu calaa gayri hada xadiid camalkuna xadiidkan waxa aan ahayn ku dura marka wuxuu leeyahay xadiidka mansuuk camal naskigana ixtimaal kuma sugnaada daban marka saa daraadeed naskiga waa in taariikhda la ogyahay xadiidkan taarikhdiisa inay horeysay wax loo haayo malaha bal waxaa la hayaa xadiidkan xaafido cala salawaati markay soo degtay kadib inay qisadaan ahayd maxaa yeele gabadhaana la ogyahay umaamada marka ay yarayd waxaan dhan waktigay soo hijroodeen ayaa la garana oo zaynab nebiga gabadhiisa waxay u timid bacda badrin bay madiine soo gashay bacda gazwati badrin waa kii beder lagu qabtay ninkeeda abulcaas nebiga heshiis la galay mar dambe inuusa adiga waxba soo raacin gabadhiisana oo usoo diro isoo diro yiri gabadha markaasaa marka zaynab marka maka laga soo diray marka bacda alhijra oo gazwatu badrin ka gadaale ayaa weliba ay ayay gaba zaynabba ay timidba madiine gabadhiinad waa kasii dambaysaa sooma aqisana marka nasigaa saxeex maxaa kale qaarkood yirahdeen nebigay ku khaas ahayd arrintan iyadaa laakin qof kale ma samay karo khusuusiyada asal ma ah iyada ficilka nebiga asal wuxuu ku yahay looga dayda nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo ilahay wuxuu le laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana nebiga a sugan kudayasho wanaagsan markadayashada wanaagsan maxay noqonaysaa wax kastoo nebiga sameeyada waad samayna wixii lagu yiraahdo nebigay ku khaas ahayd waa iska dhaafay shayga nebiga ku khaaska sharcigaaba kuu sheegaya sida naagaha kale nebiga laguma cariirinin si afar ka badan uu guurso karay kuwaas waa la cadeeyey naag inay isu soo hibayso rasuulka u sidaa ku qaato waxyaabaasoo kale de ilaahana khaalisatan laka min duuni lmu'miniin oranayo wixii nabiga marka hadday laba nin murmaan masalada nebigay ku khaas ahayd adiga ma nebigaa tahay hadduu ku yiraa maxaa u daliila inay nebiga ku khaas ahayd aa la dhaha daa'iman ninka khusuusiyada sheegaya daliilka laga rabaa lianna afcaasha nebigu waa tusaale waayo nebiga nimankaan khusuusiyada sheegeen wax daliil uma ayna keenin waxaa kale yirahdeen marka xadiidkan waxaa kale sheegeen waxaa suurtagalay yirahdeen daruuray wax lamid ay ku xambaareen iyaduna marka daruurada marka wax daliila iyadana ma laha nebiga inuu arrintan daruuro ay ka keentay wax daliil hadda loo haayo ma jiro waxyaabahaas oo dhan marka waa waxyaaba ay marka ay sheegeen waxaa kala yidhahdeen maalikiyada qaarkood salaadaha sunnaday ahayd midaan qaarkood baa waxay yidhahdeen salaadaha sunnada ayuu nabigu sidaa yeeli jiray aleyhi salaatu wasalaam salaad farad ama usan sameyn jirin salaadan sunay ahayd inayna farad ma ahayd laba jawaab baa looga jawaabay salaadan farday ayadoo riwaayada walimuslimin wahuwa yaumu naasa fi lmasjidi acdaynaysa riwaayada muslim wahuwa nebigu sidaanoo yeelay isaga oo yaum naasa dadka tujinaayo fil masjidi masaajidka dhexdiisa ku tujinayo salaad suna ama marka nebiga dadka jamaac ahaan utujinayo a maya haddii mar lagu yiri salaad suna oo nebiga dadka salaad yani isagoo masjidka dadka ku tujinaayo gabadhaana wad marku sujuudayo la dhigayo marku soo kacayna qaadayo maxay kutusay salaada in la dukanayo farad inay ahayd ayaad ka qaadanaysaa sababtaas oo u keenay ibnu xajar meeshaan riwaayadan muslim waxaa kaloo sii cadaynaysa weliba riwaaya abu daauud riwaaya abu daauudna waa cadaynay ugo oo abu daauud riwaayadiisa waxay leedahay salaad duhuray ahayd ama salaad casr axaadiista marka la jamciya la fahmi karaa macnaheeda ogaada duruq axaadiista marka la jamciya la gara karaa oo la fahmi karaa ayb riwaayo kale iyada oo imaam axmed uu werinayana si kale ay isaguna wuxuu weri nacam ayb midaan abu daauudna waa kaas duhri casr leedahay taas waa mid halkaas marka maxaa ku baxay salaad suna ay ahayd warkeeda waa ku daayay marka suna inaysan ahayn waa arag jawaabta labaad waxay tahay suna iyo farad maxaa udhexeeya marka la dhaho mubdilaatu salaad marka laga hadlaayo wax udhexeeya male suna iyo farad salaada sunada maku hadli kartaa dhexdeeda laguma hadli karo waa beri hadaa ku hadli hadda halkaana waa marka waxba isla mid farad iyo naafilo waxay isdhaamaan marka meeshaan malaa meeshaan iyada qaar kale waxay yidhahdeen khataabi iyo kale xadiidkan u fiirso wuxuu yidhi nebigu afcaal badanba maba sameynin xadiidkan oo waxaa u daliiloo leeyahay afcaashan maba ahane rasuulka gabadhan iyadaa nebiga ku dhegaysay markuu sujuudda kasoo kacayo intay halkaas ku dhegto ayuu nebiga soo kicidda uu soo kacayo soo qaadaya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka nebiga ma soo xambaaraynin iyada unbaa soo koraysa rasuulka nebigana iskusoo istaagay khataabi sidaas u leeyahay waxaa kaloo sidaasoo kale isagana u iilanayo ibnu daqiiq alciid oo wuxuu ereygan xamala xamala iyo wadaca noo qoran sooma wadacahaa waidaa qaama xamalahaada noo qorno ereyga wadaca dabcan wuxuu ku imaan karaa buu qof inuu sameeyey ficilka laakiin ereygan xamala shardi maaha xamala ficilka xamala faacil mar walba inuu yeesho shardi maaha yani waxaan ujeedaa hal qof keliya inuu qofkii la doonaa noqon karaa faacil suurtagala xamalaha marka laleeyahay iyada intay kusoo dhegto marka nebiga o isagoo aan marka ficil ahaan u samaynaynin o soo qaadayo hal ahaan isagoo rasuulka u samaynaynin inuu soo qaadi jiri ayaa saas dhici karta ila marka waa takaluf takaluf aada u fara badan baa ku jira waxaana u daliila takaluf inay tao arrintaas waxaa diidayo riwaayada muslim oo muxuu yihi fa qaama nebigu hadduu soo istaagayo acaadahaa waa u celinaayo hooskeedii hore u celinaayo xamalahaaba waa laga tegay acaadahaa ereygaas abu daauud riwaayadiis waxay leedahay uma akhadahaa nebiga waa qaadayo ay akhada maxaa la dhahay iyada uma akhadahaa wuu qaadanayo faraddahaa fii makaaniha hooskeedii hore udhigayo marka nacam oo korka u saarayo ama dhulkii meesha riwaayad axmed waxay leedahay imaam axmed musnadkiisa riwaaya uu ku wariyey waidaa qaama hadduu istaagayo nabiga xamalaha waa soo xambaaranayo wawadacahaa calaa raqabatihi markaasoo qoortiisa saaraya riwaayadkan dhan soo sariix maaha marka yani xadiidka marka duruqdiisaada yani miisaadka ibnu xajar uu leeyahay fathulbaari kitaakiisa yani waxyaalaha oo uga soocan yahay culamada kale waxaa kamid a yufasiru lxadiida bilxadiid xadiidka xadiidka kufasira hadda halkan xadiid intaasoo riwaayo keenay markau sharxayo halkan xadiid markaad riwaayaadka jamcisaa ay kusoo baxaysaa macnaha dhabta ee xadiidka haddii kale macna u waxa weeyaan un waxgelgeli karo weliba isaga wuxuu yidhi hadalka khadaadi ibnu daqiiciid xoogaa ila wanaagsanaaday markii hore laakiin riwaayaadkan markaan baarayon arkay tawiil baciida inuu yahan gartay marka axaadiista in duruqdooda duruqda la jamciyo oo aada loo fiiriyo waa daruuri oo lagama maarmaan marka riwaayaadkan o dhan baa marka nimankaan ayaguna marka diidayo marka xadiiskan meeqa meelaan hadda ka baarnay min jihati macnaahu ko macnihiisa dhinac kalena min jihati xukmihi macno ahaan maxaa la yiri qaar waxay dhaheen marka eh, iyada soo qaadaysay nebiga ma qaadaynin inuu daciif yahay waa aragtay qaar kale marka iyaguna dhinaca kalena eh, min jihati xukmihina de mar layidhi naafilay ahayd salaada sunna ahayd mar layidhi nebiga kukhaas ahayd mar waa mansuuq layidhi kulli waxaas alxaafid ibn xajar alcasqalaani nawowi labadaba saasay weliba alimaam nawowi wuxuu kusii daray ibn xajar labadaba see marka xadiidkan see loo soo marka afcaashan tirada badan waxaa la ohanaya afcaashaan camalku afcaashan waxaa laleeyahy ina hada alcamala kana gayra mutawaalin afcaashaan nabigu uu sameynayo afcaal isku xigxigta ma ahayn afcaal isku xigxigto ma aysan ahayn ficilku hadduusa isku xigxiginna salaada ma burinayo ficilku hadduu yar yahayna salaada ma burino hadduusa isku xig hadii usa isku xigxiginna salaada ma burinayo marka ibnu xajar sidaasuu leeyahay ina hada alcamala kana gayra mutawaalin liwujuudi طuma'niinati fi arkaanihi bisalaat fi arkaani salaat arkaanta salaada طuma'niina ku jirta marka طuma'niinadi waa rukni marka hadu hadduu sujuudi markii uu joogay ou soo qaaday markuu sujuudi kasoo kacayey ficil maba samaynin ada wuxuu akristay faatixadii buu akriyay suuradii kaleu akriyay wuu ka waa rukuuca u socdaa waa iska dhigay ficilkii hore iyo midkaan dambe ma isku xigaan iskuma xigaan arkaana udhexaysa sooma qiyaamkii iyo waxaa udhexaysaa kacada arintii waxaa la diidaa waxay tahay inaad hal rugni dhowr ficil ku samayso oo bicaysa qofka uu isu qofkaan salaad mada tukana saa darteed marka hadda xadiidka nabiga sala allahu alayh wali wasalam afcaashan la sameynaayo afcaal isku xig xigtama aysan ahayn waa afcaal ay arkaan ku kala dhex jirto waa afcaal ay arkaan ku dhex jirto ma la garta meeshaas waa afcaal ay arkaan ku dhex jirto rukuucda iyo sujuudda rukuucdana waa dhigaaye <coughs> sujuuddana waa dhigaaye markuu soo kacayna mar walba waa soo qaadanaya marka mar walbana waxaa udhexeeyey arkaan baa kala dhexeysay labadiisa saaciid marka xadiidkan sida loo sidaas weeyaan haddii ficilku uu yahay ficil aan mutadaali aan ahayn mutataabic aan ahayn ee ay arkaan ama ugu yaraan rukni ama arkaan ay kala dhexgelayso ficilkaas laba tirin maayo inuu yahay ficil wax burinayo laakiinse hadduu ficilku yahay hal rugni dhexdiisa haddii aad intaasoo ficil ku dhex samayso salaadaada waa buraysaa marka masaladaa iyadaa marka imaamu nawowi ibnu xajarba meeshaas ay xadiidka marka ay waana sida ugu fiican oo xadiidka loo tawjiihi karo sidaasayna u tawjiihiye ficilku haddii uu yaryahayna dhibaato ma keena ficilka yar iyo ficilka badan ee salaada buriye maxaa xad u amar ah ficilka yar iyo ficilka badan oo laisdhihi karo ficilkan waa badanya salaadii waa burina kanna waa yaryaho salaadii ma burinayo maxaa xad looga dhigaa qaacidadu waxay tahda wixii sharciga uusa xad u yeelin luqada carabigana xad aysa u yeelin maxaa xadkiisa ou noqona curfiga noqona curfiga ummadda ayaa loo celinaya curfiga ummadda de qofku waa la garan karaa inuu salaad ku jira iyo in kale qofku isagana waa isgaran karaa inuu salaad ku jira iyo in kale marka curfigaas baa loo celina culamada qaarkood waxay u badan yihin curfiga ay ku xadxadeeyaan saddex xarako ku xadeeyaan saddex xarako oo isku xigtay ku xadeeyaan qofka hadduu marka maanta dhanka tallaabsanayo xagga ka dhacayo xagga aadayo siin noqonayo soo noqonayo salaad kuma jiro min ficil kale iskaga dhex jiro noqonaya laakin hadduu hal mar ficil sameeyo maaha inuu salaaddii ay ka burayso iyo laba haduu sameeyo lidaalika bukhaari wuxuu werinaya kitaabkiisa saxiixulbukhaariga juska saddexaad baabu lcamali fi salaa wuxuu keenaya abubarda aslami ratikiisa faraskiisa oo meel ugu xiran ayaa ayaa ka booday wuxuu goostay xarigii salaadii buu isagana ku jiray markaas inta ka daba booday soo qabtay xarigii dhab soo siiyey faraska u ceshtay markaasaa niman khawaarijo meesha joogaa ku qasqasla fiiriya ninkaan odaygaa wuxuu samaynaya de salaadii ma yaqaana markaasu markuu salaada dhamaysto wuxuu yidhi waxaan la tukaday nin idinka idinka khayr badan oo idinka naxariis badan saas ugu jawaabay mid idinka naxariis badan oo idinka khayr badan ayaan aniga aan la tukaday marka idinka waxma garanaysaa waa naxariis lamaligi marka qofka faraskiisa ka cararo ka dhumo asagana oo nabaddegaan joogo meesha ma ku baktino marka salaada xarakaad saddex xaraka ama laba xaraka iyo hal xaraka iyo oo dau ilaaliya meesha ku dhex baktiya kawaran hadii faraskeeda ka cararo markaas xaabta fikmigooda waa ka sareeyey waxaan marka iska jaamidka oo kalama usan buaariga saas marka igu taala waxaa kaloo nabiga mara in abeesadi sida noo imaan doonta iyo kale iyo dibqalooca iyo salaada in lagu dhex dilo waxyaabahaasoo kale dilkooda waa saaba gaaban yahay xuweyn ma aha wuu saalan yahay marka aahaar badan baa marka eh, qaabkan usoo aroortay marka alcamalu fi salaah xad ma laha curfiga unba xadkiisa ou noqona ninkii marka acmaal tiro badan sameeyo oo qofkiida salaadii uga mashquulayo salaadii waa buraysa acmaashiisa hadday yar yihiin limaslaxati salaad iyo alamid u samaynaayana dhib ma laha oo salaadiisi ma buraysa meesha marka loo celinayo waxaa weeyaan curfiga xadiiskan oo hadda aan hayno xadiis abi qataada waxaa kaloo laga qaadana dadka bani aadamka inay daahir yihiin bani aadamku inuu daahir yahay haddii najaas aysan ku olin walow kaana calooshiisa iyo waxa najaas haday doontaa ku jirtay lana maxaa rasuulka sala allahu alayh ali wasalama waxau xambaaray gabadhan yartaan korku ku hay marka haddii wax ayada ku dhex jira iyo iyadan wax dhan wada daahir saa daraadeed marka la oran maayo bani aadam haddaad xambaarto adoo qof xambaarsan salaada aad dukato waa baatil liana qofkaasi waxa weeyaan marka waa waswaas iyo ulwaa iyo wax aan sharci waafaqsanay hadii la najaasaa ku dhex jirta qofki islamada kuwo kale ayaga waxay yidhahdaanba qofkii masalo ay ku warwareegeysa qalbigiisa xayd iyo wax lamida i masale kusaabsan salaadi waa ka burayay kule siday ugu buran dhiigiya gacantiis ku yaala waxaa kaloo iyadana xadiidkan laga qaadanaa in ilmaha yaryar dharkooda iyo korkoodaba dhahaare in lagu xambaarayo haddaan nijaas lagu ogeyn saasaa laga qaadanaa maxaa yale nabiga caleyhi salaatu wasalaam gabadhaan umaama gabar yaray ahayd markii u arkayna waa qaaday salaadayna kudhex dukanay halkaas marka waxaad ka qaadanaysaa de ma uusan ka dhigin najaas inay qabtay oo gabadhan kaadiyay leedahay inay kaadi isku isku halaysaan laga yaabaa iyo ma uusan dhigin waa xambaaraya rasuulka waa dhigaayo waa qaadanaya waa kaas haddii ilmaha marka aysan najaas aan lagu hubin asalku waa dhahaara soomaalia waxaad arkaysa qaarkood cunugi ilmihii u dhalay markay kusoo ordaan iga dhaqaaq ley najaasa kugu taa laga dhaqaaq ilmahaba jacayl iyo xiriir fiican kama dhexeeyo nijaasuu ka cararaa wax uu ku hubana ma jiro taas marka wax fiican ma ah rasuulka xasan bin cali inta u yimaadiy xusein dhabarka kori jiray isagoo sujuudi ku jira inta dhabarka laga karo isaga dheerey jiray salaada baana sujuud u day jiray ilaa ka deel iyo cayaar bogtaan markay ka dagaana salaada weliba soo dad tujinaya mararka qaar ayay saas yeeli jiray mimbarkaas ka khudbaynayo inta uga soo dego ayuu qaada jira o xambaari isagoo mimbarkii ka uxayna gabadhiisa kale waa sanaanuhu ugu yaanadayo salaada soo dad tujinayo xambaaraha inta dhigaa qaada inta dhiga ciyaalkaan naga wada ilmaha yararka waa maxay waana dhibaayaan ma dhihi jirin isaga haddii ilmaha aan xanaan iyo jacayl aan loo muujinin maba la tarbiyey karabaa marka qofka inuu ilmihiisa jeclaado oo wax fiican ninkii reebaadiha ahay markuu yiri nabigu dhunkoonayo xasan bin cali iyo xuseen iyo markuu arkay ina lii casharatan toban aan leeyahay kuwan oo kale anacam ma qabaltu minhu axadan weligay midkoodna ma dhunkamin markaasuu nabigu wuxuu yihi sal slam maxaan ku tiri karaa hadii ilaahay naxariista u kaa qaada qalbigaa u ka waxaa marka jafaaga reer baadiyenimada ayaa keenaysa dawownimada waxay keenaysaa qalbi adaygay keenaysaa dadka soomaalida noocaas uba badan yihi wax yarada ka dhaceey male masaakin waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa siday culamadu leyn imaam alxaafid ibn xajar iyo kale ilmaha in masaajidka lasoo geli karo ilmaha yararka in masaajidka lasoo geli karo ayagaa yaryariisa in masaajidka la xeelsan karo oo aan la dhehaynin ilmaha masaajidka laga bixi masaajidkii ku dheynay waa qaylinay in la dabdiyo dabcan wax loo yeelo hadii la dabdi karo la baro marka masaajidki ayagoo hadii iyagoo yaryar masaajidkii la baro aduu markay weynaadaan masaajidka waa la qabsanaya laakiin halkan laga raba cunug sagaal jir oo dhagax tuuraya masaajidka banaankiisa masaajidka haday soo galaan odayaalka ay leeyihin bax ka bax xagoo aadaa marka col hadii masaajidkiina laga bixiyo suuqiina dad oo ku tooriyayo maxaa faa-iidaa marka ilmaha yararkaa in masaajidka la keensado dadkii dhalay mararka qaar ay keensadaan la keeni karo xadiidkan oranayo janibu sibyaanakum wamajaaniinakum masaajidakum daciif waay xadiis daciif ah dadka waalan iyo ilmaha yararkaa masaajidka ka beereeya daciif waay xadiis saxaaxa maaha saa daraadeed marka kanaa laga qaadana inay labaaso geli qaar culimada iyaga waxayna leeyihin nebigu isaga eh, eh, inaysan khusuusiya uu ku lahaa inaysan najaasaynaynin ilmaha eh, ilmo yaryar waay waaa wax kale nebiga midaaba ku kaadiyey cunug yar oo xadiidkii bukhaari ku sugnay cunug yaroo jiranaa loo keenay rasuulka sal slam waa u weyse qaatay weysadiisaa lagu firfirdhiyey waa ficnaaday marka cunugaas yarkaa rasuulku wuu ku kaadiyey nebigu waa kii marka inta baxay maradii marka biyo ku rusheeyey wiilo aha wiil biy ku rushiy ilmaha waa ku kaadi jireen rasuulka mana xanaaqi jirin marka ilmahan waxay ahayd in la dhihi jirin marka waxaan u baahannaha tarbiya si dheer oo yani dadka waaweyna ah runta waxay ubaahan xadiidka tarbiya in lagu qaato xadiidkan marka axkaamtaas oo dhan baa laga qaadana وعn abi umama عn abi qtاadةa radي الlahu عanhu qaal abi qtاada alxاriث bn ridci radي الlahu عanhu qaal kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه ali وsلم nabig yusali mid tukanayo wahuwa isaga wlxaal huwa isagoo xaamilun xambaarsan imaamata binta zaynab xambaarsan faidaa sajada hadii uu sujuudo nabiga wadaca waa dhigaayo waidaa qaama haduu istaagan xamalaha waa xambaaranayo xambaaranayo marka waa u celinaya lilqor khilaafan lilmalikiya iyadoo la khilaafayo iyadaa kusoo dhegi jirtay ay maalikiyada qaarkood walimuslimin muslim waxaa usugnaatay wahuwa isaga oo yaumu naasa dadka tujinaayo inuu sidaas yeeli jiray fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa weli riwaayadan muslim waxay caddaynay salaada sunna ah inaysan ahayn farad ay ahayd وعn abi hurayraa radi alahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi uqtulu lswadayni labada madmadow dila tabali baa waxaa la alibay aswadeynka waxaa la alibay midkood alxayata alcaqrab xayada madow marka iyadaa la alibay waa sida loo yiraahdo marka biyaha iyo kale alaswadaan abubakar iyo cumar alcumaraan labada madmadow ah, dila fi salaati salaada dhexdeeda dila alxayata abeesada dila iyo alcaqraba iyo iyo duqalooca marka alxayata waxaad ka bedeli kartaa alaswadayni uqtulu laswadayni dila fi salaati alxayata dila saasla bedelku niyatu tikraari alcaamil leeyahay haddaad doontana waxaad dhihi kartaa marka acni alxayata walcaqraba macnii waxaan ujeedaa alxayata abeentay walcaqraba iyo jimqa nooa kahoraa saxiixa akrajahu arbacatu afarti baa soo saartay saxahu ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay sidoo kale tirmidina xadiidkan waa saxiix yeelo xadiidan xasanun saxiixun ayuu yiri xadiidkan baabkan marka xagoo ka waafaqaa dilkiibaa ficil ku sugan marka la dilaayo qofkii salaada dhexdeedi ficil buu ku sameynaya ficilkaas isagaa salaada ma burinayo marka maadaama nebigii uu ku amro salaada dhexdeeda ku dil oo ku yiri dilkiina uu ficil keensanaayo ficilkaas salaadin usan burinayni laakin abeeso iyo caqrab iyo o kale inka lagu dili karaa mm qofku ma ma badano ama xata tira badan oo qofka uga uga mashquula ma hadduu ku mashquulo dilkooda muddo dheerka ay wakti dheer qaadato salaadaa ka baxasa ama salaada bilaabo ayay noqonaysaa haddii inta la yaqaano curfigii in markaas ku lagu yaqaano wax ku dilana waa waa salaadiisii meesha inbuu kasii wataa wadanay sidiisu wadana ayb maxaa la raacina marka alxayata walcaqrab wax kastoo mugdi ah oo qofka weerarayo shay kastoo qofka halis ku ah jiritaankiisa ama marka eh, dhibi karo hadduu kusoo weeraro labadan baa lagu daraya xayada iyo caqrabka waxa loo dilaya waxay tahay qofkii da qofkii qaninaya marka dararka darteed cillada waa saas saa darteed wixii ciladooda kalaalehna waa laiska celina salaada dhexdeeda waxyaabaha kale iyadana camalka salaada aysan ku guraynin waxaa kamid ah qofkii sutradii oo kale masalan sutru leeyahay qofka inuu maro damcay markaas gacanta isaga tahay iska celi mar labaad isaga celi mar saddexaad waxaas dhan salaadi kuma buri lana nabigaaba amray sala allahu aleyh wali waxaa ku burayna waxaa u banaan inuu sutradii hadduu ninkii soo socda oo arko inuu sutradii caloosha saaraba si qofka u gadaashiisa dhabarkiisa umaa hallaamooyinkaas uu qaadaya waxba kama burinaysalad lana rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam waa tiridi damacda inay soo marto korkiisa waa kii uga hormaray derbiga fitrada gadaashiisa ay martay taasoo kale marka salaada iyadana kuma burto dadka salaada dhaqan u haysta salaada dhaqan ma aha salaada waa salluu kamaa ra-aytumuuni usalli marka aabaha iyo hooyadaa iyo shiikaaga waxaad ka arki jirta waxaan ahayn haddaad aragto oo nebiga laga xiganayo inaad aqbasho ma aha nebiga laga soo werinayo inaad tiraa marka waxaan wax cusub waa diinna ma haday diin aabayaalkeena ayaa kusoo dhaqmi lahay aabayaalkaa ma ma rasuulka ay xifdisanayeen masaladaas ila in layska fiiriyo dadka qaar badana marka ay aada u wareerisa nabigu wuxuu yihi salluu kamaa ra usalli sida aabaha u tuka jiray utuka laguma dhihin awowgaa sida utuka jira utuka laguma dhihin sheekh hebel sida utukay utuka laguma dhihin rasuulka si utuk utukada utukaa lagu yii sala allahu alayh ali wasalam baabu sutrati lmusalli midka tukanayo sutradiisa cadaynteediiba u baab yahay qofka tukanayo sutradiisa sutra waxaa waa waxa adiga iyo dadka idinkala asturo waa markaa tukanaysa adiga iyo dadka wax idinkala astura idin dhexeeya wayaan sutrada cilada loo jideeye culamada waxay yihahdeen waa khushuuca darti sutrada waxaa loo jideeye khushuuca in la taam yeelo darti oo haddaadan sutra lahayn maanta dhan lagu hormarmaraayo adiga dhanba khushuucaadi waa tegay marka sababta loo jideeye sutradu waa liajli hadaa ku tukanays maanta dhan agga iyo agga iyo agga lagu dhaafdhaafayo adigii salaadii ka waswaasaysaa maskaxdaadina waxaa qaadanaya dadkan ka hor marmarayo saa darteed marka si aysan saas u dhicin dadka inay gadaal banaanka kaa maraan sutro dhigo sutrada iyadaa marka xukunkeedu marka muxuu yahay axaadiistu waxay u badan tahay sutradu amar amaraa ku yimid ninkii dukanahayo sutradiisa ha u dhawaado nebigu caleyhi salaatu wasalaam marna kama tegin sutro hal xadiis oo waxaa jira oradayo nabiga sal lahu alayh ali wasalam sallaa ilaa gayri jidaarin nabiga derbi la-aan eh, u tukaday derbi derbi eyrkiisa yani jid jid jidaar jidaar isagoo jidaar ujeedin jidaar isagoo ujeedin ayuu nabiga tukaday xadiis dhacay imaamu shaaficiga markaa isaga wuxuu leeyahay iyo culamada qaarkood waxaa laga qaadana sudrada inay sunno tahay leanna maxaa yalaha xadiiskaana cadaynayo nebiga maadaama u hal mar ka tegey laakiin culamada waxay leeyihin nebiga waxaa u la cadeeyo jidaar sallaa ilaa gayri jidaarin waxaan ujeedaa nabiga sal ly slam waa tukaday gidaar la-aan derbi derbi la-aan san derbi ujeesanin de waxaa dhici karta derbi inuus ujeesanin jeed ujeesa waxaa suurtagala naafi hashiisa inuu dhulka dhigay oo fariisiyey oo u tukaday iyada xaggeeda waxyaaba badan baa suurtagal noqon kara ushiisii mararka qaar waa dhiga jira nabiga sutruu ka dhigan jira inuu sutrada halkaas marka ushuu tukada sura marka haddii mar la yidhi ilaa gayri gidaarin gidaar unbay anfinaysaa wix kasoo haray ma anfinaysa saa darteed xadiikaas ma ku cadda sutrada inay suno tahay inkastoo jumhuur culamaa ay qabaan sutrada inay suno tahay laakiinse awaamirta rasuulka ee sutrada aaday u badan tahay marka waxaadna moodaa inay marka wujuubkeedu waa cad yahay nacam waxaad moodaa inuu aad yar muuqda nacam sutrada marka maxaa laga dhiganaa sutrada waxaa laga dhiganayaa mitlu muakharati raxli raxliga geela koorta meeshiisa meesha dambe in la eg marka muqaamati raxle waxaa lagu qiyaasay culimadu waxay ku qiyaaseen dhudhun saddex meelood marka loo qaybiyo laba laba labadiisa meel dhudhunka waa intaas saddex meelood uqaybin laba meel oo kamid intaas oo kale ay ku imaanaysa intaa ila ka goy tulis ma ogtahay tulisaanku intaas waa intaas ilaa intaas hashay dhulka ilaa intaas ka sareeyo ayaa sitro kuu noqon kara hadaad qalin dhulka dhigto sitro ma aha warqada dhulka dhigatana sitro ma aha cimaamadaadii aadan marka dheerayninna sutra ma noqonayso taasna sutra ma aha leanna rasuulka sal ly slam waxaa la weydiiyey qofka musalliga ee dukanaa maxuu sutro ka maxuu ka dhiga karaa ayaa layi sutro markaasuu nebigu intaas sheegay wax ka yar ma la yaqaan nebiguna intaas wax ka weyn unbuu sutro ka dhiga jire kasii yar inuu ka dhigta lama hayo hal xadiis oo waxaa soo arooray nabiga inuu xariiq samey jira waa daciif ibiraabaa ku jira xadiiska waana ka hadli doonaa insha allahu tacaala inkastoo ibn xajar aan umalaynay inuu xoojinayo hadana laakiin eh, eh, markaan gaarnaan arkayna insha allahu tacaala oo waxau leeyahay walam yusib man zacama anahu mudaribun ma uusan asiibin le ninkii yira xadiidka taa mudarib bal huwa xasanun laakiin culamada waxay ka dhaheen markaan gaarnaan ugu tegi doona insha allahu tacaala marka xadiidkan eh, amase kaas waxaa lagu xambaara de qof wax kala waaye haduu xataa ansaxo qof wax kala waaye inuu xariiqa saasaa lagu xambaara xataa laakin adoo hayso wax kale may sutrada marka sha'niyada nebiga aada u weynay jiray oo xadiidkii wato ah marka eh, aan soo marnay nebiga eh, anas waa kii uu yiri eh, aniga iyo wagula ana wagulaamu naxwi kuntu axmelu ana waulaamu naxwi aniga ulaam ilamida oo shaqada igulamida nabiga waxaan uqaadi jirnay biyaha iyo canaga iyo ul ul shatakiga ah eh marka wakti kale waranka ah. marka ushaas maxaa loogu qaadi jiray nabiga mar walbo si markuu dukanayo hortiisa looga taago sutra qofka waxaa la amra sutrada inuu u dhawaado ku dhawaado ilaa in inta la ku dhawaa karaa sutradiisa iyo meesha uu madaxa dhigaayo hal ri ayaa mari jirtay nabiga ri mamar shaatin neef ariya meelo maro ayay dhameen jiri isaga iyo sukradiisa isaga markaan ka hadlayo waa meesha waa sujuudiisa waa ogey dadka qaara waxay u tiriyaan isaga meeshu taageen meeshu taagan lagama cabirayo laga cabira waxay tahay marka meesha aada ku sujuudeyso iyo sutrada waa inay meel neef ariya maro ay udhexaysanayso halkaas marka xakacaas aada ugu dhawaana qofka sutrada ilaa xaddi maa laakin lama ogolo sukra inaad meel dheer dhigto adna aad halkaa isaga tukato lama ogola sukra la-aana in la tukada ma aha waxay tahay sukrada marka lagu dadaalo marka waa sida dadku badanaa sunooyinkaas oo kale waa ka tageen dadkii waxaa sukro ku tuka nin walba meesha soo gaaro masaajid salaada isaga xirana waa la iska hormarmara dadkiina waa dambaadina isaga waa khushuuciga iska hadlayna lama rabo sidaa an abi juhayn bn xari radi allahu canhu qaal abu juhayn bn xari bn sinma radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nabi waxau yihi low yaclamu hadii uu ogyahay almaaru midka maraayo bayna yaday lmusalli midka tukanayo hortiisa ka maraa hadii uu ogaan lahaa maadaa waxa caleyhi korkiisa ahaanayo maadaa maxaybaa caleyhi korkiisa ahaanayo oo min alismi dembi ah lakaana an yaqifa lakaana waxaa ahaan lahaa an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan inuu taagnaado ayaa ahaan lahayd khayran lahu mid isaga u khayr badan min an yamura uga khayr badan inuu maro bayna yadayhi qof hortiisa min an yamura khayrantaas ku tacalujina lana waa khayrantaas waxay u shaqaynaysaa sidii afcaali tafdiil oo khayran ka khayr badan ayaal afcaali tafdiil wayaan xaddaasaad marka ku tacalujinaysaa muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaariy xadiidkan marka waxaa laga usoo hormariyey qof dukanaa salaad ku jira in la hormaro dembiga ay leedahay hadduu ogaan lahaa qofka qof dukana dukanaayo hormaraayo waxa korkiisa ahoo dembi ah afartan inuu taagnaada u khayr badnaanay afartan kuma afartan beriya afartan sano miya afartan bilood miya allah aclam laakiinse inuu afartan taagnaado meel sasu taagnaado ayaa u khayr badnaanay afartan marka yaa karaa mida ugu yar hadaad ka qabato afartan maalmood qof meel iska taagnaa karaa malaha marka dembiga arrintan aada u culisa waa weyn dadkaan ladad maskaxdooda maba joogtaba badankooda dadka iska hormaraayo salaada qofki meelu u socdo iyo wax uu ka socdo iyo iskama fiirinayo qof tukanaa iyo waxaana dembi a ah waa waa laga fuliye sharci yani inta looga dhaqma yaraa aada u yartahay bani aadamkii marka waxay awoodi karaan ku dhaqmay fiirso wax aynan awoodeyninba waa rabaan waa raadinaya qofka marka inta u awoodi kara ku dhaqmo inta kale waa fudud wax aynan awoodeynin inta ka shaqaynaysa badanaha maanta muminka wax aysan awoodi karin keligood oo ummadii oo dhan ama ugu yaraan mujtamaca dadkii ugu badnaay inay helaan ama dadkii ugu marka eh, xilkasanay waxyaaba ku xiran dadkii ah, afraad iyo hal qof iyo laba laba qof uqaylinayo qofka fardiga wuxuu samayn lahayn war waxaan samaysa naa waa aweydaa ma samayna wuxuu kuleey waxaana iska wax ka weynaa jirnaa ummadii dawlad male dhibaa haysta kanaa ku dhacay kuleeyaha war dawladdu waxay ugu soo noqoneen marka inaad adig ka tagto samay rasuul masaas kusoo noqoneen yani marka qofkaas wuxuu udhigmaa nin oradaha gacantaana iga go-an fartaan dan kamali hada iga go-ay hadii kale gacantaan intaas waa go-an tahay amaa gacantaan soo fareeradan shuqul kumali hada iga go maxaan uga hadlaa tanaada ii taal waxaan kusoo cesho lahay qofkas dhahayo kale marka ma aha qofka waxaa la rabaa wixi uu awoodayo ha qabto kan ka maqalna ha u sacayeey waxa kale uusan samayn karinna ha u dadaalo san kusamay laha laakin kii aan hayna waa kategaa kii kalena ma hayo meel cidbaa lagu soo dhacayo mana aha dhaqankii marka qofka awaamirta sidoodaba istidaacay ku xiran tahay fataqu llaha masalactum baa ilaahay leeya ilaahay ka cabsada intaad awoodaan rabbi ka cabsada istidaacadaadi marka waxaad awoodeysa dad ka tagta kaba marka masaa iyo masaa badan oo dadku eh, ay fududaysanayaan dhib badana ka imaanaya oo oh, qofka fardan iyo mujtamacan fardi ahaan fardi fardi iyo mujtamac ahaan labadan dhiba uga imaanaya eh, ayb marka afartan inay taagna xadiidkan marka ayaa uga khayr badnaan lahay xadiidkan marka oo cadeyn xaaraam inay tahay inuu la hormaro qof tukana inay xaaraam tahay wawaqaca fi lbazaar musnad lbazaar waxaa ku dhacay min wejhin aakhara wej kale arbaciina afartan khariifan oo dayrood afartan dayr man afartan sano afartan sano inuu taagnaada u khayr badnaaday ziyaadadan marka waa ziyaada shaaza ziyaada isnaada sanada matnanba shaaz xagga isnaadku waxa weyaan ibnu cuyayna waxau khilaafay thawri iyo maalik ibnu cuyayn ayaa wuxuu khilaafay sawri iyo malik ibnu cuyayn waa jabal laftiisa xagga xifdiga sufyaan ibnu cuyayn laakinse laba nin sagoo kale khilaafay marka laba nin iyo hal nin yaa marka riwaayadiisa ay noqonaysaa yaa hadalkooda raajix noqona labada nin labada nin baa marka riwaayadii marka ibnu cuyayna shaadi shaad maxaa la dhahaa mukhaalafatu lmaqbuul liman huwa awsaqu minhu maqbuul inuu khilaafo nin ka sufyaan waa maqbuul isaga laakiin rag badan waa khilaafan saa oo kale ah ka daran saa darteed marka arbaciina khariifanta waa daciif afartan unbaa loo deynaya riwaaya saxaabatan afartankan hadda marka de waxaadaa tira shuduudku looma shardin jirin mukhaalafa adaa tira soo shuduudku mukhaalafa looma shardin jirin halkan aawa mukhaalafada hadaa dhacdo jawaabta waxay noqonaysaa ziyaadatu iqa waa meeshan ziyaadatu iqana waa ti saddex loo qaybi jiray mustalaxa mid diirado oo aan shuqul ku lahayn matniga intiisa kale aanna khilaafaynin midaas iyada waa maqbuula mid khilaafayso iyada waa marduuda iyo mid bayna bayna oo dhexdhexaad tan hadda midii dhexdhexaadka ahayd leanna macal arbaciina khariifan riwaayadii hore ayay ayay ayay qaydaysaa riwaayadii hore marka waxay ahayd mutlaq arbaciina afartan un baa layska yiri tan marka riwaayadan ziyaadadu waxbay qaydaysaa marka afartankiiba waxay ka dhigaysaa sanado afartan sanadood marka riwaayadka noocan culamada marka aaday isugu khilaafaan ziyaadada noo qeybtan waxaa marka a riwaayadan marka loo badan yahay inay tahay riwaaya shaada lana majlisku waa mid ibnu cuyeyna inuu isaga marka sawaabkii sheego intii badnaydna aysan sheegin waxay noqonaysaa marka horaa rooya marka riwaayada waa saas shaada afartankaa maalmood miya sanadood miya bilood alla waan caaishaa radi allahu canha qaalat waxay tiri suila rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalama la jirtis xataa ibnu cuyeyna riwaayadka qaar oo waxaa jiro xadiiskan uu werinayo haddana oo sida sawaabka u weriyo khariifanta aanan ku darin waa jirta waan caaishata radi allahu canha qaalat waxay tiri suila rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam nabigeena su-aal fii can sutrat lmusali qofka dukanaya sutradiisa la weydiiyey faqaala waxa uu yihi mitlu mu'khirati raxli kalaha geela meeshooda dambe intay la-eg oo kale marka raxliga marka eh, <clears throat> raxliga geela la saaro meeshiisa dambe waxaa lagu qiyaasay saddex meelood oo eh, ziraaca dhudhunka saddexdiisa meelood laba meel <clears throat> ayaa lagu qiyaasay akrajahu muslimun muslim baa soo saaray xadiid mukirat racdi marka waa hiy alkhashabatu alatii yastanid ilayha raakib waa qoriga oo cuskanayo qofka oo marka raakibka aho marka awr ratay saaran qori qoryaha oo cuskada maxaa la yidhaha marka qoryahaas kabaal haa kuwa saa isugu xiran kaalaha ayb marka e, waa taas marka naam marka xadiidka muslima weliya saxeix inta dambe marka qiyaaska unba naga qoseeya marka qiyaaskii wuxuu noqonaa maa yuqaarib marka saddex meelood oo laba meel dhudhunkaas naam marka wax dhulkii ka sareeyo qofkii u arki karo baa muhiim an sabrata bni macbadi aljuhani radia allahu canhu wacan sabrata bni macbadin juhaniy radia allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi liyaftatir axadukum midkiin ha is asturo fii salaatii salaadiisa dhexdeeda walow bisahmin leeb ha isku asturgamuun ba ha isku asture ha taragta akrajahu xaakim xadiidka xaakim baa soo saaray xadiid xasan ah ibn abi shaybana lafdi kaleo kale ayuu keenay marka xadiidkan waxaa laga qaadana amar liyaftatir ha is asturo sutro inuu waajib aadiidka laga qaadanay ayuu ku jiraa xadiidkaana ku gacdinanaa bilah tawfiiq sal